alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii riyaadu saalixiin baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka saddex boqol iyo lixdan baabu karaahati almadxi fi lwajhi liman khiifa calayhi mafsadatu min icjaabin wa naxwihi wa jawaasihi liman umina dalika fii xaqih ay baabu bayaani karaahati caddaynteedu u baab yahay fil wajhi qofka wejigiisa laga ammaano iyadoo la horjoogo liman khiifa calayhi mafsada waxaa loo karaahiyeysanayaa kii looga baqo dhibaato looga baqo dhibi inay uga timaaddo dhibtaasoo min icjaabin iscajabin ah wa naxwihi iyo wax la mid ah wa jawaasihi liman umina daalika fii xaqih iyo bannaanaanshaha ay bannaan tahay in qofka wejigiisa laga ammaanaa ay bannaan tahay caddaynta la caddaynayo u baab yahay ay u bannaan tahay biduuni karaaha liman umina dalika fii xaqi kii looga aamin noqday isaga nisbadiisa ama xaqiisa looga aamin noqday inay dhibaato ku keento ama iscajabiyo ama ku kadsoomo ama kibro iyo wax la midi inay taasi uga timaadaa dhibaato kaan looga baqin ee laga aamin noqdo inay ammaan tahay wejigiisa in laga ammaano inay ammaan tahay marka baabku wuxuu ka kooban yahay laba masalo masalo waxay ku saabsan tahay qof waxaa la diidayaa haddii dhibaato ammaantaasi ku keenayso oo dhibi ay ka imanayso oo ghuruur iyo iscajabina ay ka iman karaan xaaladda caynkaasa wejigiisa in laga ammaanaa waa makruuhun sharcan sharci ahaan waa mid la diidayo oo la karaahaysanayo haddii laakiin laga aamin qabo oo dhibaatada aan looga baqaynin way bannaan tahay wejigiisa in laga ammaano waxaanay culammadu yidhaahdeen haddii maslaxa sharciya ku jirtana waxay noqonaysaa shay mamduuxa oo fiican markaas in wejigiisa laga ammaanaa haddaan maslaxa sharciya ku jirinna waxay noqonaysaa mubaax bay noqonaysaa marka laga aamin qabo inay dhibaata ka timaado baa laba xaaladood loogu kala qaadayaa maray maslaxa sharciya ku jirto oo ay shay mamduuxa noqonayso oo fiican oo la ammaanayo maslaxada sharciga ku jirta daraaddii iyo mar aan maslaxa sharciya ku jirin oo maslaxa ziyaada laguma hayo dhibaatana ka iman mayso taana waxay noqonaysaa min qabiil mubaax ayay noqonaysaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala samica anabiyu sala allahu aleyh wasalam rajulan yusni cala rajul abu muusa alashcari waxa uu yidhi cabdulaahi ibnu qays baa odhan jiray magaciisa ashcarkuna waxa weeye waa qabiilkii uu ahaa baa loo nisbaynaya waa qabiil min qabaa'il yaman weeye qaala wuxuu yidhi samica anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu maqlay rajulan nin buu maqlay ninkaasoo yusnii ammaanaya calaa rajulin nin kale ammaanaya wa yudriihi ammaantiisii ku xeel dheeraanayo ku talax tegaaya alitraa waa almubaalagatu fi lmadxi siduu inoo sheegi doonaba wa yudriihi ku xeel dheeraanaya fi lmidxati ammaanta qaabku u ammaanayo ku xeel dheeraanayo midxadu waa hay-adu u ammaanayo ayuu marka mubaalaqo ku samaynaya qaala wuxuu yidhi ahlaktum waa halaagteen buu yidhi aw qatactum ama waa goyseen buu yidhi labada mid ahaan buu yidhi dahra arajul ninka dhabarkiisii waa halaagteen ama waa goyseen muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay walitraa'u itraaguna almubaalaqatu fi lmadxi waa in ammaantii lagu talax tago oo lagu xeeldheeraado ammaanta in lagu mubaalaqoodo lagu xeeldheeraado dee qofka xadkiisii la dhaafiyo ma aha ama waxaanu ahayn lagu sifeeyo ama laga badbadiyo sifadiisii oo ziyaado lagu sii daro ta noocaasa maaha cidday doontaba ha noqoto taas ama dhibi ha laga aamin qabo ama yaan laga aamin qabine ammaanta in lagu talax taga maaha xataa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam marka la ammaanaayo waa inaan ammaantiisa lagu talax tegin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiiska bukhaariga laa tutruunii kama atrat innasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ammaantayda ha ku talax tegina laa tutruunii kama atrat innasaara siday kiristaanku ugu talax tageen ciisa bnu maryam ammaantiisa ay ammaanayaan ilaa ay gaadhsiiyeen markii dambe waa ibnullaahi ama huwa allaah ay gaadhsiiyeen ay yidhahdeen isagaabaa allaah ah ama ina ilaahay ah ama thaali halaasa saddex laysu ysu geeyo ciise ka mid yahay baa isku ilaah waaxida ah sidaas ay yidhaahdeen yacani waxay uga dhaceen markii dambe kufri bay uga dhaceen marka sidaasoo kale ha yeelina yacnii intan la sheegay waa tusaale waa wixii ay ku talax tageen iyagu laakiin ammaan kastoo ku talax taga in la diidayaa laga qaadanaya kamaa atrat inasaara bna maryamna waxaa loo jeedaa cala sabiili tashbiih lagu shabbahaayo oo leeyahy itraak kaa la mida ha samaynina waxaa soo gelaya ayu iraa walow kaana duuna dalik haba ahaado mid kaa markaa ka sokeeye saas aawadeed buu siri markuu odhanayo dac ma dacathu nasaara fii nabiyihim waxkum bima shi'ta qawlan fiihi waxtakimi yacni ka tag waxay nasaaradu marka ka yidhaahdeen ibnu maryam oo yacnii maxamed waa allah ha odhan iyo ibnullaahi iyo saalis alaasa ha odhan laakiin wixii kale dhanba oo yacni xukuno dheh wuxuu u fahmay khusuuska alfaaddanun in la diidaayo saalis salaasa iyo allah iyo ibnullah in la yidhaahdo saas aawadeed buu itlaagu leeyey itlaagii uu ku dhacay oo uu yidhi faina min juudika dunya wa darrataha wa min culuumika cilma allawxi waalqaalami yacni markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaanayo yacni wuxuu yidhi fa min juudika addunya wa darrataha nebi allow deeqdaada waxaa ka mid ahaatay oo qayb ka mida ah min wa tabciid fa inna min juudika adunya wa darrataha deeqdaada waxaa ka mida way ka ballaadhan tahay adduunyada iyo aakhiraba deeqdaaday ka mid tahay addamaaragta wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmiyadaada badanna waxaa ka mida cilmiga looxa iyo qalinka oo loox iyo qalinka waxaa ku yaalla waa qayb ka mida cilmigaaga dee taasi waa ghuluwi waa talax waa idraagii la diiday wiiyi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tutrunii kama adrat nasaara bna maryam weliba halka aan baraarujiyo looxa waxa ku yaalla umuuraha haybigaabaa xataa ku yaalla ilaa yowmi alqiyaama waxa dhacaaya ayaa ku yaalla awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ila yowmi alqiyaama wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu horreeyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii cubaada qalinkaa ugu horreeyey markaasuu ilaahay qalinka ku yidhi qor markaasuu ilaahay u maxaan qoraa qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaamah waxaad qortaa waxa dhici doona ee jiri doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo waxa dhici doona qor ayuu markaa ku yidhi markaasaa waxa weeye waxallo waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama lagu qora marka looxa intaasiba waa ku yaalliin marka waxa weye maadaamay caynkaa tahay mafaatixu lghaybkii xataa inuu u sugaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmigooda ayaa laga qaadanaya oo markuu yidhi wa min culuumika cilma allawxi waalqalami oo looxa cilmigiisa waxa ku yaalla waad og tahay waana qayb cilmigaaga ka mida marka la yidhi waxaa laga fahmayaa inuu leeyahay xataa cilmulghaybka waad og tahay waana dhacday sufyada qaarkood inay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa ku ammaaneen taasina sax ma ah waayo waxay ka hor imanaysaa nusuusta qur'aanka iyo sunnada wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa huu allah agtiisoo keliya waxa ahaatay laa cinda hayri yani mafaatixu alghayb yani mafaatixu lghaybka ayaa allah agtiisa ahaaday cilmigooda marka waxa weye laba goorba aayadda xasri lagu sameeyey mar taqdiimka la hormariyey cindahu ayaa xasriga markaa lagu sameeyey taqdiimu maxaquhu taakhiiru yufiidu lxasra marna xasriga waxaa lagu sameeyey nafyiga iyo istisnaaga laa yaclamuha ilaa hu marka sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa mafaatixulgheybkana wuxuu ku fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam shantii buu ku fasiray suuratu luqmaan aayadda ugu dambayse lagu sheegay buu ku fasiraye waxaa laga qaadanaya mafaatixulgheybka allah cilmigooda inuu la gaar yahay oo cid khalqiga ka midoo ogi aynay jirin marka ilaa maalinta qiyaamo wixii dhici doona waa lagu qoray lowxulmaxfuudka waa lagu qoray naf waliba goortay dhimanayso halkay ku dhimanayso waxay kasbanayso waxay samaynayso waxay la kulmayso yacni waxaweye kullu daalika waa lagu qoray ya qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh baa ammaanto markaasay waxay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadin waxayna islahaydu ay awilanaysay maadaama nebigu nool yahay oo loo waxyoonaayo yacni waxa berri dhici doona waa ogyahay ayay islahayd markaysaa ku ammaantay nebigu waa ku inkiray calayhi salaatu wasalaam garasho la'aan bayna hadalkaa u tidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi laa yaclamu maa fii hadin ila allah ma oga waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga mafaatixulghaybkana shantan aayadda lagu sheegay weeye ina allaha cindahu cilmu asaacati wayunazilu haytha wayaclamu ma fi larxaam wma tadri nafsun maada taksibu hadaa wma tadri nafsun biayi ardin tamuut shantaa weeye saas aawadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiye oo lagu yidhi akhbirnii can isaaca qaala ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il riwaayada kale ee saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya min khamsi alghaybi laa yaclamuhunna ila allah shanta haybkay ka mid taho allah mooyaane cid kale ma oga cid kale ma oga waayahay marka calaa kulli xaal mubaalaqada ammaanta lagu talax tegayo looma baahna in lala yimaado saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inkiri jiray haddii ammaantiisa lagu talax tago markii nin uu yidhi maa shaa allah washita bal maa shaa allahu waxdah ya maa shaa allah waxdah xadiiska kalena wuxuu sheegay qul maa shaa allaahu uma yacni shaa fulaan yani waxaad tidhaahdaa maa shaa allah uma shaa fulaan laakiin waaw ha isugu cadfin wa shaaa fulaan ha odhan waa ku inkiray ya ajcaltanii lilaahi niddan weliba riwaayad maxay sheegaysa maa shaa allah washita markuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ma ilaahay baad nid iiga yeelaysaa midaad la mastaynayso ku shabbahayso la simayso miyaad iga dhigaysaa ha iga dhigayn waa inkaar nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inkiraa marka ruuxu waxa weeye in la ammaano horta waa inaanu jeclaan koow ammaantii waa inuu karaahiyeystaa waxaa lagu ammaanay wax ku sugan haddaanu ahayna waa inuu iska nafiyaa isu diidaa hadduu qofku jeclaado in la ammaano yacni khataruu geli karaa weliba hadduu jeclaado waxaan ku sugnay in lagu ammaanana waciid weyn baa ku soo arooray wa yuxibbuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu fala taxsabannahum bimafaazatin min alcadaab yacni waxaa laynoo sheegay cidda marka waxaweye jecel in lagu ammaano waxaan ku sugnayn inaynay cadaabka ka badbaadayn baa laynoo sheegay marka ruuxu haddii waxa weeye la ammaano ammaantaasina wax ku sugan aanu ahayn oo aanu shay aan ku sugnayn lagu ammaano waa sidan buu yahay sidan buu yahay sidan buu yahay sifadaana aanu ahayn waa inuu yidhahda ma ihi sidaas ma ihi waa inuu yidhahdaa ya waa inuu inkiraa inuu iska qaslo oo ya iskaga farxo ta noocaasa markaa mid loo baahan yahay maa iyadoo waxaan ku sugnayn yacni marka lagu ammaanayo waa in marka waxaweeye aanu ku farxin aanu daysan ee uu iska nafiya isu diidaa oo u lastu bidaak yacni sidaa ma ihi xataa waxa ku sugan marka lagu ammaano yacni waxa weeye salafku maxay odhan jireen sida abubakrin asidiiq radia allaahu canhu waardaahu ardaahu yidhi allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun waqfir lii ma laa yaclamuun wajcalnii khayra mima yadunnuun ya sidiiqu hadihi lumma ya ummaddan sidiiqeedii yani sidiiqiinta bacda alambiya ugu fadliga badnaa nebiyada marka laga yimaado sidiiqi sidiiqiintao dhan ugu fadliga badnaa waa abubakrin sidiiqe wuxuu odhan jiray marka la ammaano weliba cidda ammaanaysa dee waa saxaabo sifa aan lahayn oo huluwi ah kumay ammaanayn laakiin wax ku sugan bay ku ammaanayeen wax ku sugan bay ku ammaanayeen markaasuu wuxuu odhan jiray allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu hay qabanin waxay odhanayaan wakhfir lii maa laa yaclamuun ilaahayu iga dhaaf waxaynay ogeyn yaa dembiyada aynay ogeyn ee aan la imi ilaahu iga dhaaf wajcalnii khayra mima yadunnuun ilaahu iga yeel siday igu malaynayaan si ka wanaagsanna iga dhig siday igu malaynayaan si ka wanaagsanna ilaahu iga dhig saasuu ku ducaysan jira marka nin baa nin ammaanay labaduba saxaabaday ka mid yihiin ammaantiibuu xoogaa ku mubaalaqooda ku xeel dheeraaday dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa halaagteen ama waxaa goyseen dhabarkiisii ayaa goyseen oo dhabar jebin baa ku samayseen yani qofku haddii dhabarka laga jebiyo dee ma kici karayo ya dhabarka hadduu ka jabo ma fadhiisan karo ma kici karo ya dee waa khatar soo maha jebista dhabarka uu qof ka jabaa waa arrin khatara marka waxaa laga tilmaamayaa arrin dhabar jebinoo kale ka dhigan dhabarkiisa inaad jebiseen oo kale arrin shabah ku leh nooc isticaaraha ku jirte ayaa kula kacdeen macnuhu saasuu noqonaya ammaantuna waxbay kadisaa waxbay dagtaa bal xadiiska kalena aan aragno xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan abi bakrata radia allahu canhu ana rajula dukira cinda anabiyi sala allahu alayh wasalam faasnaa calayhi rajulun khayra abi bakr anufayc ibnu lxaaris waxa uu sheegay ana rajulan inin dukira la sheegay cinda anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga agtiisa ayaa laga sheegoo laga xusay ninkaa lagu soo qaaday fa asnaa calayhi rajulun khayra nin baa ammaanay ninkii la soo qaaday wuxuu ku ammaanay khayran khayr buu ku ammaanay ay bikhayrin faqaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi wayxak yacni markaa hooggaage ereyga weyx iyo weyl culammada luqada qaar waxay yidhahaan waa isku macne waana sida faraa uu yidhi wuxuu yidhi waa bimacnan culammada qaarkoodna waa kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen weyxaka waxaa loo isticmaalaa ama weyxun yacni halaag iyo khataraan u mutaysan kii ku dhacay baa marka waxaweyaan loo isticmaala weylkana waxaa loo isticmaalaa halaag markaa u mutaystay qofkii ku dhacay sidaa waxaa ku kala farqiyey siiboweyhi bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen midna waxaa loo isticmaalaa kalimatu yacni cadaab midna kalimatu taraxum baa loo isticmaalaa adigu aqwaal baa ku sugan asal ahaan luqada carbeed waa isku macni weeye marka cid waxa weeye ee laga naxayo loo turayo ayaa weyxa loo isticmaalaa ya yacni kaannahu in lagu leeyahay warjabtay ama markaa wax la mida yacni ama halaagsantahy yacni markaa leeyahay khatarta iska jir macno ducaana markaysa markaa hadda muraadku ma sida sakiladka ummuka oo kale ka dhigan tahay laba sigood baana loo isticmaalaa weyxun iyo weylun iyo in la yidhaahdo la rafciyo iyo in la nasbiyo ficil loo qadaro marka marmarkaa la nasbiyo waa sidanoo kale waxay noqonaysaa in markaa duca marka asalkeedu inuu ahaa kaannahu in la alzamaka allahu weyxan ya ilaahay markaysa markaa yani markaa ku laazimiyo weyx ha ku laazimiyo marka muraadku ma aha markaysaga ha ku halaage waxaa laga tilmaamaya waa hadal marka carabka ku dareero yacni marka aan looga jeedin xaqiiqadii habaarka aan laga tilmaamayn marka waxaa loo isticmaalaa bay yidhaahdeen bacdi halaagga aanu mutaysan qofku markuu ku dhacay ayaa la yidhahdaa sidaasiiba way hiidhi weylkana waa halaagu mutaystay bay yidhahdeen lakiin faraa wuxuuhi waa bimacnan laakiin waxaa mashhuura uun qowlka kale odhanaya weyxa waxaa loo isticmaalaa taraxumka weylkana waxaa loo isticmaalaa kalimatu cadaab midna kalimatu taraxum oo weyxa marka kaannahu in la leeyahay dee ba'day ama jabtay oo kale markaa la leeyahay ama khatar baad ku dhacday oo kale laga tilmaamaa mar haddaan xaqiiqadii ducada looga jeedin qatacta cunuqa saaxibik waxaad goysay saaxiibkaa qoortiisaad goyso qoorgooyaad ku samaysay kaanaka qoortiisa aad jebisay yaquuluhu miraaran wuxuu sidaa ku odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam miraaran dhowr goor buu ku odhanayay dhowr mar kadib wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay axadukum midkiin maadixan mid ammaanaya hadduu yahay mid cid ammaanaya hadduu yahay laa maxaalata lagama maarmaanna ay tahay inuu ammaano laa maxaalata waxay la macnotahay laabudda yacnii meel uga baaqdaa inay jirine ay lagama maarmaan tahay inuu ammaanaayo falyaqul ha yidhaahdo axsibu kada wa kada axsibu ama axsabu waa bimacnan labadubana waa fasiix labadabana qur'aanka waa la akhriyey waa xasiba yaxsabu iyo yaxsibu axsibu waxaan u malaynayaa kada wa kada saaya saasaan u malaynayaa ha yidhaahdo in kaana yaraa annahu kadalik yuraa ama yara keebu idin qoray in kaana yuraa haddii loo malaynaayo haddii yaada la godo waxay noqonaysaa yadunnu sida shaarixuba sheegaayo hadday yaraa tahayna waxay noqonaysaa yaclamu hadduu og yahay marka xaqiiqatan uma oge waxa weeye waa male waxa marka ogaalkiisu waa male in kaana yuraa annahu kadalik haddii loo malaynayo inuu sidaa yahay haddii loo malaynaayo ha yidhahdo axsibu kada wa yaraa hadday tahayna waxa weye in kaana yaclamu hadduu og yahay in kaana yaraa ay in kaana yaclamu hadduu og yahay annahu kadalik inuu sidaa yahay marka dee xaqiiqatan cilmigii yaqiinta ahay lakuma oga inuu sidaa yahay oo qalbigiisa ma taalacane khaatimadiisana kama warhaye waxaa looga jeedaa cilmi haddii xataa markaa lagu fasiro oo yaraabay ahayd la yidhaahdo dabdigu waa cilmi uun danni u dhacaaya in calimtumuuhunna mu'minaatin ay danantumuuhunna dannan haaliban cilmiga waxaa looga jeedaa cilmi danni haaliba laga tilmaamaa waayahay in kaana yuraa annahu kadalik waxasiibuhu allah waxasiibuhu ay wa muxaasibuhu ka xisaabayaana allaahu allah weeyi waa faciilo mufaacil looga jeedo waa muxaasib walaa yuzakii cala allaahi axada walaa yuzakii ma ammaanaayo cala allaahi allah uma ammaanaayo axadan cidnaba sida kalena waa loo dabdiyaa oo ibnu callaamku sharaxa wuxuu ku kaaftoomayba walaa yuzakaa dabeedna wuxuu uhi bilmajhuuli min ataskiya saasuu u dabdiyey walaa yuzakaa looma ammaano cala allaahi axadun allah cidna looma ammaano marka waa la rafcinaya walaa yuzakaa haddii la eh, akhriyo ila naa'ib faacilkii bay noqonaysaa mutafaqun calayhi bukhaari bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii la ammaanay inuu markaa diiday ammaanta la ammaanayo uuna sheegay in qoorgooye lagu sameeyey ka annahu in qoorta la jebiyey weliba taa waa ku celceliyey kadib markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacido guud buu sheegay qaacidadaasi waa maxay hadduu midkiin cid ammaanayo oo lagama maarmaan tahay ilaaba ilaa inuu ammaano si jasmi oo qaciya ah yaanu u sheegin ee danni ha tilmaamo waa malaynaya yaa ha yidhaahdo saasaan u malaynaya haddii loo malaynayo inuu sidaa yahay allah baana xisaabaya cid kale xisaabi mayso waxasiibuhu allah ay wallaahu muxaasibuhu laa khayruhu cid kale ma xisaabaysa allah keliya xisaabay allahna cidna loo ammaani maayo oo ammaanta la ammaanaayo dee qofku markaa kuma gudbayo lama odhanayo qofkan waa la ammaanay ha la sii daayo la odhan maayo ilaahay xaqiiqadu og yahay si yacni cilmi dhaba ayuu ku og yahay qofkani wuxuu yahay wuxuu qarsanayey wuxuu samaynayey camalkiisoo dhan waxaa khaatimadiisu ahayd waxa niyadiisu ahayd yacni wax walba ilaahay waa ogaa dee siduu u ogaa ayuu allah u xisaabaya ya dadka qaarkood markay maqleen xadiis sheegaya wajabat wajabat ayaa waxay markaa is yidhaahdeen ammaanta beenbeenta haddaa qofka xataa ku ammaantaan yacni jannada isaga waajibaysa markaasa waxaa dadka qaarkood ay sameeyaan marka qofka la aasaya yidhaahdaan war maxaa ka tidhaahdeen qof wanaagsan buu ahaa sidan uu ahaa sidan uu ahaa waxay isleeyihiin yacni waxa weeye ammaanta yacni a iska ammaanaysaane beenbeenta ah yaa ayaa marka waxa weeye uu ku gudbaya ku tallaabaya qofku haddaanu sidaa ahayn oo uu og yahay qofku inaanu sidaa ahayn inuu ku ammaano ma aha yaa waxay noqonaysaa shahaado beena shahaado beenay noqonaysa taasay markaa noqonaysa marka qofku waxa weeye qofka uu ammaanayo ammaanaanu lahayn waa inaanu siinin ammaantana waa inaanu jasmin waa ruux taqi ah waa ruux weli ah waa ruux ahlu janno ah waa ruux muumina ah, waa inaanu iska odhan ya saxaabi baa wuxuu odhanaya xadiis saxiixa ku sugan sacd ibn abi waqaas hebel waa muumin buu odhanaya a waa muslim baa nebigu ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam yacni muslim markaa waxa mise waa muslim yani ma armuu muslim yahay oo muuminnimada marka aanu gaarin ila qof kastoo islaamaa muumin markaysaga waxaa ma wada ahaa yacni iimaan mutlaqa lagu sifaynaya qalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walama yadkhul iliimaanu fii qulubikum hadda ma aragta iimaankii waa loo diidey waa laga nafiyey islaamnimadiina waa loo suga islaamnimadiina waa loo suga marka hadday tahay lagama maarmaan inuu ammaanayo ha yidhaahdo saasaan u malaynaya ilaa innagu daahirkaynu aragnaa qalbiga waxa lagu qarsanayo kama warqabno qofkii haddii wanaag inooga muuqdo khayr baynu ku malaynaynaa ya laakiin waxaa dhici karta isagoo wanaag inoo muujisanaya in haddana xaqiiqadu marka waxa weeye qalbigu ka duwan yahay ya ou qarsanayo nifaaq iyo shaki iyo wax kale inuu qarsanayo iyo dan kale inuu leeyahy saasaa laga yaabaa dhici karta wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum nabiga calayhi salaatu wasalaam dad madiine la jooga ama reer miyiga madiine ka agdhow ka mida ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi ma garanaysid inay munaafiqiin yihiin ee annagaa garanayna isaguna daahirkooda ayuu ka aqbalaay daahirkoodu arkaayey muuminiin inay yihiin buu moodayey laa taclamuhum naxnu naclamuhum haddii nebi maxamed saa laga yidhi bal cidda kalena maxaad moodday cidda kalena maxaad mooday maanta dadka qaarkood waxay iska odhanaya hebel waa weli ilaahay hebel waa muumin hebel waa caynkan yacni awsaaf baatin iyo daahirba ka warramaysa ay iska itlaaqayaan waxaynay deliil u haynin yaa imisaa qaar lagu lumay laga yaabaa inay marka waxaweeye siday dadku moodayaan inaanu ahayn qaar awliye loo malaynayo imisay marka waxae noqon karaan yacni markaa qaaran wilaaye shaqo ku lahayn oo marka waxaweeye eh, yacni markaa cadow ilaahay ah waxay dadka qaarkood wax ku qiimeeyaan khawaariqulcaadaat iyo waxyaalaha caadaadka dillaaciye khilaafsan inay qofka ka arkeen ya qiso marka waxaweeye nin yamani ah youtubeka waa ku jira isagoo maqal iyo muuqaal ah oo la waraysanayo wuxuu odhanayaa falalow buu ahaan jiray falalow ayuu ahaan jiray ninkaas ya waraysigii isagoo la waraysanaayo ka toobad keenay arrinkii oo toobad muujisanaya xaqiiqadiisii iyo wuxuu soo marayna ka warramaaya ayuu youtubeka ku jiraa saaxirun taaba haddaad ku qorto waxa laga yaabaa inuu ku soo baxo ya wuxuu yidhi dadku waxay u qabeen inaan weli ilaahay ahayn wama sajadtu lilaahi sajda ilaahayna hal sujuud uma sujuudin wakhtigayse ay qabeen qof xanuunsanayaa lay keenaa marka lay keeno ayaan suuliga galaa suuliga markaan galo baan kaadidayda ku soo weysaystaa shayaadiintu waxay i keeneen buuhi markaysaa waxyaroo cadaroo yacni markaysa markaa kaatun yar ku jira oo iigu jiraa markaan ku soo weysaysto kaadidayda ayaan dabeedna saa isugu soo yara yani buufiyaa dabeedna iyadoo udgoonkii uu fasaqay marka waxa weeye urti kaadida oo udgoon iga kankamayo baan soo baxaa ya waxaan ku soo weysaystayna waa kaadidaydu ku leeyihi halkanaan fadhiistaa dabeedna qur'aanka waxaa lay fasaxay buu ihi qadar yar baa lay fasaxay hadda u fiirsan liajli talbiis waxaa laygu fasaxay intaas si dadka marka waxawayan aan uga dheehgeliyo haddii la yidhahdo ninkan waa falallow iyo wax la mid a waar suukii qur-aanka akhrinaya waar ilaahay ka baq war qur-aankii miyaad maqlayn intaas waa lay fasaxay buui qadarkii lay fasaxay markay dhammaataan codka hoosu dhigaa buui tamtamadii shaytaankaan akhriyaa buui waxay isleeyihiin dadku qur-aankii buu weli wadaa shaytaannimadii baan akhrinaya sidaa markaan u wado wado ayaa marka dambe markaysaa shaytaankii wuxuu igu muuqdaa ama suurad ey ama suurad markaa doofaar dadku arki maayaan lakiin anigu waa arkaya markaan arko baan kacaayo shaytaanka laba ragcadood u tukadaa buuri oo sujuudaya shaytaanku caabudaya markaas haddana libsa shaytaaniya lay xidhaa buuri libsa shaytaaniya ayaa lay xidhaa halkaan daa soo qaataa buuri toorriyo saasaan isula dhaca i gaari maysa aniga ilaahay balaayo iska dhigaya mogta ya waa isla kala jiidaayo i gaari mayso libsada shaytaaniga i xidhan qisooyin noocaasu ka warramaya maalintii dambaa waxa dhacday buu yidhi caynka ahaataba iyadoo gabadh lay keenay oo markaisaga saas oo xaaladda aan maray oo halkaa aan marayo toorridiisa isula dhacayo yaa baa inaan dhallinyaraa soo galay buuri albaabka soo furay sow qur-aan buu akhriyey buuhi berigii dambuu ii sheegi doonaa buu yidhi waxaan ku soo galay buu yidhi aayatulkursiga baan albaabka ku fura allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum libsadii shaytaaniga meesha ka baxday isna kama warqabo siduu saa lahaabuu saa isugu dhuftay dadna hala ilaa daakhilkay cararta ya waa lala cararay bayna alxayaati waalmowt dhakhtarkaa la dhigay intaasoo bilood baan dhakhtarka ku jiray shayaadiintii waa i yimaadeenoo waxay yidhaahdeen waxaad ku tidhaahdaa shaydaamadaa noo keenteen baa xaydday saasaa karaamadii qastay soo markiibay ku dhufteenoo dhiigga ka soo daayeen markiiba harraatiyeen ayay dhiigga ka soo daayeen yadii baa la weydiiyey waxay ti way jirtaa dalbiiskaas intuu leegyaday mawdicu shaahid ninkii waagii dambe waa toobad keenay xaalad badan ba yani wax cibra ku suganto ayaa ku jira qisada waagii dambe waxay doonayaan inay ku khasbaan heshiiskii inuu dib ugu noqdo iyo miihaaqii ka dhexeeyey haddii kale ay dhibaabo soo gaarsiinayaan ubadkiisa laynayaan ya ku noqo heshiiskii dabeedna markaasaan markaa diiday haddii kale inankaada curad baanu diidayna waan diiday kii curad baa dhintay buui ay gu soo noqdeen heshiiskii ku noqo haddii kale inanka labaad baanu dilaynaa waa diidey buuhi kii labaad baa dhintay ay igu soo noqdeen heshiiskii ku noqo inaga dhexeeyey ya haddii kale inankaaga saddexaad baanu dilaynaa kiina waa dhintay buuhi ay igu soo noqdeen waxay yidhaahdeen marka waxaan ku noqo heshiiskii haddii kale ooridaadaanu dilaynaa iyadina waa dhimatay buuhi hadda tahdiidku wuxuu ku socdaa w aniga adaanu ku dilaynaa ba lih haddaanu markaysa heshiiska ku noqon yacni cibraa ku sugan mawdicu shaahid waxaynu u ninkaasi wuxuu ictiraafayaa qiranaya uu leeyahay waxaa lay qabay inaan weli ilaahay ahay anigoo allah aan u sujuudin hal sujuud qura aan u sujuudin ya ee u sujuudayo u tukanayo baa lay qabay inaan weli ilaahay ahay waxay dadku eegayaan waxyaalahan khawaariqulcaadaadka unbay eegayaan calaa kulli xaal yacni qofka markaa in si yaqiina oo qaci ah la ysaga ammaano maaha mar haddaan daliil loo hayn waan axsibu kada in kaana yuraa annahu kadalik allah baana xisaabaya allahna cidna loo ammaani maayo xadiiska xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan hamaam ibn alxarisi can almiqdaadi radia allahu canhu ana rajula jacala yamdaxu cuhmaana radia allahu canhu facamada almiqdaadu fajasa cala rukbatayh hamaam ibnulxaaris waxa uu yidhi isagoo ka warinaaya miqdaad ka warinaaya saxaabiga la yidhaahdo ana rajulan ninba miqdaad wuxuu sheegay ana rajula in nin jacala uu gudagalay yamdaxu cuhmaana cuhmaan inuu ammaanuu gudagalay radia allaahu canhu facamada waa u qasday wa camada yacmidu waa ka qasada yaqsidu lafdan wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba waxay la mid tahay qasada yaqsidu fa camada almiqdaadu miqdaad baa u qasday jasaa waa jilba joogsaday calaa rukbatayhi labadiisa ruug korkooda ayuu ku jilba joogsaday wa kaana rajulan dakhman waxaanu ahaa nin culus buu ahaa nin weyn buu ahaa oo culus fa jacala wuxuu gudagalay yaxsuu inuu ku shubayo ku saydhanayo yaxsuu inuu ku saydhinayo ku shubaayo fii wajhihi ninka wejigiisa alxasbaa'a yacni ciidda burbuuran iyo quruuraxa inuu ku saydhinayo ciiddii buu sidaa iyo tamuuxdii ayuu sidaa wejiga uga saydhinayo fa qaala lahu cusmaanu cusmaan baa wuxuu ku yihi maa sha'nuk xaalkaagu muxuu yahay ad ninka ciidda ugu saydhinaysaa faqaala wuxuu yidhi miqdaad ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam qaala waxauu yidhi idaa ra'aytum almaddaaxiina faxsuu fii wujuuhihim aturaab idaa ra'aytum haddaa aragtaan almaddaaxiina kuwa wax ammaanaya ee ammaanta badan faxsuu ku saydhiya fii wujuuhihim wejiyadooda waxaa ku saydhisaan atturaaba cammuudda ku saydhiya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa qofka wax ammaanaya in wejiga cid laga saydhiyo idaa ra'aytum almaddaaxiin waliba kuwa ammaanta badan ya yacni haddaa aragtaan wejiyadooda cid kaga saydhiyo saxaabiga miqdaad wuxuu u fahmay xadiiska daahirkiisa ayuu u fahmay oo in ciid xaqiiqiya lagu shubaayo wejiga laga saydhinayo saasuu u fahmay camal ahaanna sidaas ugu camal falay culammada qaarkoodna saasay ku xambaareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen faxsuu fii wujuuhihim turaab waxaa laga tilmaamayaa waxa ay doonayaan waxbaha siinina waxay doonayaanna ha ka yeelina oo kinaaya waxay ka tahay wa can ilkhayba yacni waxa weeye xirmaan in ninka la qadinayo oo ammaanta dadka qaarkood waxbay ku raadiyaan oo waxbay ku doonayaan markaa dee waxay doonayeen ha siinina dalabkoodii ha u oofinina yani markaa waxana ammaanta ha ku siinina waxay idinka doonayeenna yani ha siinina oo turaabka markaa waa loo isticmaalaya macnahaas miskiinan daa matraba yani ciidda u saaxiibka waxaa laga tilmaamayaa dee inuu markaa waxba aanu haynin sidaasaa laga tilmaamaya kaannahu inuu ciidda ku dhegan yihi kaannahu inuu ciidda ku dhegan yihi sidaa waxaanuugu markaa fasirnay ama ugu awilnay bay yidhaahdeen dee nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii wax ammaanayay ee xadiiska hore aynu ku soo aragnay ciid kuma saydhin marka maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ciid ku saydhin labada xadiis aynu soo aragnayba labadu ammaan bay ahaayeen midnaba ciid kuma saydhin dee hadalkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafi maayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka saas aawadeed ciidan mid xaqiiqiya loogama jeeda waxaa laga tilmaamayaa xirmaan la qadinayo oo wuxuu doonayay aan la siinaynin sidaas iyadaabay marka ugu awileen bihada alictibaar laakiin saxaabigu wuxuu u fahmay miqdaad xadiiska daahirkiisa in loo jeedo oo ciid xaqiiqiya wejiga laga saydhinaayo alimaamu nawowi waxa weeye fa alxaadiisu fi nahyi axaadiistani waxay ku saabsan tahay reebista la reebaayo ammaantii la diidaayo la reebaayo ay ku saabsan tahay saddexda xadiise uu soo sheegayba saddexda xadiise uu soo sheegay wa jaa fi libaaxati axaadiisu kasiiratun saxiixa wa jaa'a waxa yimi fi libaaxati bannayntana waxa ku yimi ammaanta la bannaynaayo hadday xaqiiqatoo dhab tahay axaadiisu kasiiratun axaadiis fara badan oo saxiixatun saxiixa ah qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen wa tariiqu ljamci bayna alaxaadiisi waddada lagu kulminayo axaadiistaasi an yuqaala waa in la yidhaahdo in kaana almamduuxu cindahu kamaalu iimaanin wa yaqiin waxaa lagu kulminayaa la ysugu keenayaa in kaana almamduuxu hadduu yahay ka la ammaanayaa cindahu kamaalu iimaanin wa yaqiin agtiisa ay ku sugan tahay iimaan dhammaystiran iyo yaqiin dhammaystiran wa riyaadatu nafsin iyo carbin naftiisa uu carbiyey oo cibaadadiiyo taacada uu ku carbiyey riyaadada tii jasadiga ahayd laga tilmaami maaye waxaa laga tilmaamaya riyaada ruuxiya naftii lagu barbaariyey sharciga oo lagu carbiyey iyo wa macrifatun taammatun aqoon dhammaystiran oo cilmi markaysaga uu leeyahay cilmi dhammaystiran cilmi marka wanaagsan uu leeyahay bixaysu si oo laa yaftatinu aanu fitnoobaynin walaa yaktaru aanu ku kedsoomayn bidaalika kaasoo madxigiya ammaanta ah ammaantu aynay kedinayn wala talcabu bihi nafsuhu naftiisuna aynay ku ciyaarayn oo wax kale aanu ismoodayn hadduu sidaas uu yahay falaysa bixaraamin in la ammaanaa ammaan yacni markaa dawaabiddii loo raacay oo dee waaqaca ama waafaqaysa ama uu sidaa ku malaynaayo axsibu uu yidhaahdo saasaan u malaynayaa falaysa bixaraamin xaaraan maaha walaa makruuhin mid karaahiyana maaha wa in khiifa calayhi shayun min hadi lumuur haddii looga boqo shay umuuraha ka mida ah, haddii looga boqo kuriha madxuhu kuriha waa la karaahiyaystaa madxuhu ammaantiisa fii wajhi wejigiisa laga ammaanayo waa la karaahiyaystaa karaahatan shadiida waxaa la karaahiyeysanaya karaaha daran baa la karaahiyeysanaya waxaa la mid a ah, haddaan wejigiisa laga ammaanaya la garanayo in ammaantaasi gaarayso oo waxa weeye markaa haddii ay noqoto in laga ammaano meelaha golayaasha laga ammaano ama miidiyahan iyo waxyaalahan la yska duubaayo yacni laga ammaano oo wixii marka waxaweyn ay u tegayaanoo dee meel walba ay ka dhacayaan waxa weeye ta noocaasi waxay noqonaysaa la mid tahay tii wejigiisa laga ammaanayay la mid noqonaysa waxaa markaa la dhigaayo yacni markaa sida shaa'ica loo faafinayo ee dee waxa weeye markaa waa wejigii bay markaa la mid noqon karta kuriha madxuhu waa la karaahiyeysanayaa ammaantiisa la ammaanayo fii wejhi wejigiisa laga ammaanayo karaahatan shadiida laakiin bacda mamaati haddii la ammaanayo dee waxa weeye wax marka qofkii hadda marka kadinaya ama gaadhaya ama wax la mida markiisa waxa ma aha marka waxa weye waa ka duwanta hadduu marka maqan yahay waxaasina aynay dee marka gaadhaynin oo dee waxaweye haalibku ay tahay inayna gaadhaynna dee waxaweeye wejigii lama mid ah wa calaa hada tafsiili tunazalu alaxaadiisu almukhtalifatu fii dalik tafsiilka aynu masalada kala saarnay baana lagu dejinaya axaadiista iskhilaafsan ee mawduucan ku saabsan wa mima jaaa fi libaaxa ibaaxadiiba hadduu wax ka tusaalaynaya axaadiis badan baa soo aroortay oo tilmaamaysa dee nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dadka qaarkood ammaanay axaadiista ibaaxada ku timi waxaa ka mida qowluhu sala allahu aleyh wasalam hadalkiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi liabii bakrin abi bakr ku yidhi radia allahu canhu allah raalliha ka noqday arjuu waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid noqoto bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ay min aladiina yudcawna aad ka mid noqoto kuwa looga yeedhaayo min jamiici abwaabi aljannati albaabada jannada dhammaantood looga yeedhaayo kan ka soo gal maya kan ka soo gal kan ka soo gal lidukuuliha gelista la gelaayo jannada albaabada jannadoo dhan kuwa looga yeedhayo inaad ka mid noqoto ayaan rajaynaya shayga nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam saasaan rajaynayaana culammadu waxay yidhaahdeen waa shay dhab ah oo xaqiiqa ah say culammadu u yidhaahdaan casa min allaahi waajib ayay waxay dhahaan min arasuulina lafteedu waa waajib arju inuu nebigu yidhaahdana calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa shay xaqiiqa ah faarjuu an akuna akarahum taabican yowma alqiyaama waa shay muxaqaqa arjuu an takuuna minhum ya yani waxa weeye waxyaalaha ku soo aruuray rajaaga inuu sheegaayo ila waxyi baa loogu waxyoodaayo waxyi baa loogu sheegay waxay noqonaysaa shay dhab ah oo xaqiiqa ah bay noqonaysaa waxaan tambiihinaynaa arju iyo insha allahu lama kulmiyo dadka qaarkood waxay odhanayaan waxaan rajaynayaa sidaas insha allah insha allah la maxalla laha way arju arjuu iyo insha allahu laysma raaciyo ama arrinka jasmiyo waxaad tidhaahdaa sidaasaan yeelayaa in shaa allaahu ama waxaad tihi arju dalik saa waan rajaynayaa haddaad markaa yacni innaga rajadeennu dee waxaweye noqonaysaa dee waxaa naftaada ku sugan baad ka warrantay taasina waa shay muxaqaqa inaad saa rajaynayso saas aawadee axaadiis badan baa soo aroortay oo markaysa markaa rajaaga sheegaysa oo aan la raacin mashii'ada aan la raacin waayah wa fi lxadiisi alaakhari xadiiskii kale waxaa ku sugnaa lasta minhum kama midtiid kuwa khuyalaaga u samaynaayo ay lasta min aladiina yusbiluuna uzurahum khuyalaa xadiiska saxiixa eh, abubakar wuxuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maradayda labadeeda dacal baa mid ahaan hoos u dhacayaa inaan ku dadaalo sare u qaado mooye marba hoos bay iiga siibanaysaayo dacal baa dheeraanaya oo canqawiyadii dhaafaya ama kuraamihii dhaafaya kolba saa u taqaan markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu kama mitiid kuwa khuyalaaga iyo kibirkibirka yacni u samaynaya kama mitiid waa ammaan nabigu calayhi salaatu wasalaam abubakar ammaanayo oo khuyalaa inuu ka madhan yahay ku ammaanayo ya hadda maaragta waxaa la mid ah axaadiista sheegaysa yani uuminu bidalika wa abubakrin wa cumar nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay saca hadlay markaasa dadkii yaabeen oo subxaana allah miyay yidhahdeen dadkii baa yaabay dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu sidaa waa rumaynaya abubakar iyo cumarna waa rumaynayaan waxaa ka mid a ah, ammaanta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cuhmaan ammaanay alaa astaxii min rajulin tastaxyii minhum almalaa'ika miyaanan markaa ka xishoonaynin malaa'igtu ka xishooto miyaanan ka xishoonayn waxaa ka mid a yacni waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cumar ku yidhi wa qaala sala allahu alayh wasalam licumara radia allahu canhu maa ra'aaka ashaytaanu saalikan fajjan ila salaka fajjan ghayra fajik maa ra'aaka ashayaanu shaytaanku kuma arko saalikan xaal aad marayso fajan dariiq aad marayso ilaa salaka fajan inuu dariiq mara mooyaane shaytaanku hayra fajika yani dariiqaaga aan ahayn ya ay mughaayiran lifajik yani markaa dariiqaaga ka duwan yani dariiqaad maraysa mooyaane dariiq kalea shaytaanku qaadaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka axaadiis badan baa soo aroorta mawduuca ku saabsan ya man sarahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzila falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin waxa weeye cabdullahi bn mascuud baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ammaanayey cabdullahi mascuud ayuu ammaanayey bilaal buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam jannada markaysa markaa inuu yacni markaa jabaqjabaqdiisa khashkhashata yacni inuu ka maqlay hortiisa ayuu sheegay waa ammaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaanayo casharatun fi ljanna abubakrin fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna uma dakara baqiya alcashara waa ammaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ammaanayo yani waxa weyaan tobankaa saxaabi mid walba oo ammaanay yani markaa weeyaan fadlu caaishata cala nisaai ka fadli sariidi cala saa'iri acaam caaishana markaa waa joogtay ya yani khadiija waa ammaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin khadiija markan may noolayn lakiin caaisha iyadoo nool baa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wa fadlu caaishata cala nisaai ka fadli sariidi cala saa'iri acaam cala kulli xaal axaadiista ibaaxada ku saabsani way fara badan tahay intana waa mujarad mihaal walaxaadiisu fi libaaxati kaiiratun axaadiista ibaaxada ku saabsani way fara badan tahay waqad dakartu jumlata min atraafiha fi kitaabi ladkaar yacnii qaybo ka mida ama jumlo ka mida ee atraafteeda waxaan ku sheegnay yani xadiiska markaa qaybihiisa waxyaala ka mida waxaan ku sheegnay xadiiskii musoo wada qaadanaya waa qayb ka midu soo goosanaya araf ka mida mawdic shaahid fii kitaabi iladkaar baanu ku sheegnay calaa kulli xaal masalada uu sheikhu inoo sheegayaa waa laba masalo masalada koowaad waxay tahay ammaanta qofka wejigiisa laga ammaano ciddii mafsado looga baqaa inay tahay karaahiyo hadday tahay waxaanu ku sifaysnayn hadday tahayna inay noqonayso uu og yahay qofkan inaanu ku sifaysnayn sidan uu ku ammaanayo waxay noqonaysaa dee mid been iyo kadib ah ayay noqonaysa haba ku sifaysnaadee hadduu ammaantu ammaanayo uga jeedo inuu istusaayana waa mid madmuuma iyaduna xun oo marka waxa weye iyaduna aan bannaanayn hadduu ku sifaysan yahay ee qofkuna og yahay inuu ku sifaysan yahay ama uu sidaa u malaynayo uuna yidhaahdo saasaan u malaynayaa mafsado markay ku keenayso walow xaqiiqaba ha noqotee xaalka noocaasa waa mid makruuha oo ammaantu waxbay kedisaa hadduu ku kadsoomaayo waa inaan wejigiisa laga ammaanin haddii laga aamin qabo inuu markaa ku kadsoomo iimaankiisa iyo cilmigiisa iyo markaysa markaa salaaxa ka muuqda daraaddii haddii laga aamin qabo inuu markaa ku kadsoomo ama ku fitnoobo ama iscajabiyo iyo wax la mida haddii taa laga aamin qabo xaalka caynkaasa haddii maqsuud sharcigi ku jiro waxa weeye waxay noqonaysaa mid mamduuxa oo fiican bay noqonaysa mid wanaagsan bay noqonaysa maqsad sharciga ku jira masalan oo kale qofkii waa qof markaa yani cilmi leh oo markaysa markaa cilmigiisii baa la ammaanaya si looga faa'iidaysto maqsad sharciga ku jira yani waxay noqonaysaa dee cilmiga in laga faa'iidaysto in loogu yeedhaayo fanniga wuu yaqaanaa yacni caalim buu ku yahay ka faa'iidaysta maqsuud sharciga ku jira ama waxaanu qabin baaba loogu dulminayaa oo dadka qaarkood baa dhici karta inay ku tacaddinayaan oo leeyihiin yacni waxa weeye qofkani qof wanaagsan maaha salaax iyo wanaag baana ka muuqda markaasaa laga daafacayo wanaaggiisa la sheegay maqsuud sharciya ku jira maqsuud sharciya ayaa ku jira tuhmo baatilo uu ka beri yahay ayaa lagu tuhmaystay difaaca laga daafacaya waa maqsuud sharci haddaan maqsuud sharcii ku jirin ee mubaaxa iska tahayna waxay noqonaysaa min qabiil yacni mubaax bay noqonaysaa nooca mubaaxa ayay noqonaysaa qofkuna waa inaanu ammaanta ku kadsoomin ammaantana waa inaan dee la farabadin hadday noqoto in wax la ammaanayana axsibu kada in la yidhaahdo ayaa markaysa markaa eh, tahay sida marka munaasibka ahi sida xadiiskaynu ku soo aragnay baabka saddex boqoliyo koob iyo lixdan baabu karaahati alkhuruuji bixitaanka in la kahanayo caddaynta la caddaynayuu u baab yahay ay haada baabu bayaani karaahati lkhuruuji min beledin dhul laga baxo beledkaasoo waqaca fiihaa gudaheeda uu ku dhacay alwabaa'u yacni markaa daacuun uu ka dhacay ama waqaca bihi uu ku dhacay alwabaa'u daacun uu ka dhacay nusakha qaarna bihi bay qorayaan qaarna fiiha bay qorayaan waalkhatbu sahlun firaaran minhu looga baxo carar laga cararaayo yacni daacuunkaa laga cararayo aawadeed looga baxo wa karaahati alquduumi iyo imaatinka in la kahanayo la karaahiyaysanayo in beledkaa la tago in la karaahiyeysanayo caddaynta la caddaynayuu u baab yahay calayhi ay cala albalad damaa'irta loo celiyo beledka mar waa la taaniisiyaa marna waa la tadkiiriyaa marka fiiha nuskhada al ah lagu socdo markii dambena calayhi damiirkii waa tadkiiriyey oo beledkii mar wuxuu noqonayaa macna albaldah in laga tilmaamaayo xagga macnaha loogu celinayaa marna waxaa loogu celinayaa macnaa waxaweeye lafdiga ayaa loogu celinayaa beled ah yacnii beled lafdi ahaan waa mudakar laakiin wuxuu la macno yahay baldah baldaduna waxa waa mu'anasa marka waxaa loogu celinaya mar damiirka biictibaari almacnaa marna waxaa loogu celinaya biictibaari lafdi ayaa loogu celinaya wabaaga waxaa la yidhaha waa xanuun kasta oo tarabtarab waxulaaya ayaa la yidhaahdaa si khaasana daacuunka gaarka in la yidhaahdaa waa dhacdaa daacuunkana waa xanuun marka waxa weeye qofka si deg dega u dilaya oo qofkii ay wax ka soo baxayaan sariicna ay tahay oo deg deg badan tahay dilkiis waxay dadka qaarkood moodaan daacuunku inuu yahay yacni markaa shuban meel ka dilaacay oo markaysa markaa waxaan yacni dad ku dhintaan inay tahay laakiin waxa weeye daacuunku taa waa ka khaasan yahay macno gaaru ku saabsan yahay waa quddatun ka quddati albaciir waata axaadiista ku soo aroortay marka waxa weeye calool xanuunka markaysaga dadka qaarkood u dhintaan daacuun markaysa waxa ma ahaa daacuunkii khaaska ahaa yacni marka kuma saabsano saas aawadeed baa axaadiista loo kala farqiyey markii xadiisku nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisu tilmaamaya ashuhadaau khamsa almatcuun iyo almabtuun kii calool xanuunka u dhintay iyo kii daacuunka u dhintay labuu ka kala dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka kala dhigay waa yahay daacuunku markaa aad buu waxu layn jiray marka uu dilaaco tobannaan baa dhiman jiray saacadda keliya laga yaabaa inay markaysaa khalaa'iq aad u fara badani ay dhiman jireen qaala tacaala allah waxa uu yidhi aynamaa takuunu yudrikkum almowt aynamaa takuunuu meel kastaa ku sugan tihiinba yudrikkum waxaa idin haleeli doonaa almowtu geeri baa idin haleeli doonta walow kuntum fii buruujin mushayada aaba ku sugnaateen guryo markaa la adkeeyey ama la dhaadheereeyey geeridu waa idin haleelaysaa idin seegi mayso xalnaba geerida wakhtigii laydiin qoray idinkama baaqanayso wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi walaa tulquu biaydiikum ila atahluka walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiinna ha ku tuurina ila tahlukati halaag ha ku tuurina labada aayadoodee sheikhuu soo deliishaday wuxuu u soo deliishanayaa qofkii ku sugan dhulka markaa daacuunka iyo xanuunadu ka dilaaceen haddii daacuunkiiba saa laga yidhi xanuunnada kalena markaysaa inaan laga cararayn oo beledka looga baxayn waa ka dhalanaysaayo yacni cillada xaggeedu caam ka noqonaya walow lafdiga daacuun yaanu sooba gelinbe oo waxay noqonaysaa beledka xanuunku ka dilaacay carar laga cararaayo xanuunkaas daraaddeed inaan markaysaga looga bixin carar laga cararaayo daraaddeed inaan looga bixin wuxuu ka deliishanayaa aynamaa takuunu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mushayada qor-aankana allah wuxuu inoogu sheegay dadka qaarkood inay markaa dhulkii ay joogeen carar ay ka cararayaan yacni geeri inay uga baxeen alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim yacni waxaa laynoo sheegay markii waxaweeye beledka ay ka baxeen oo carar ay geeri ka cararayaan iyo baqasho ay ka baqanayaan ay uga baxeen markii dambe geeridii ma seegin ya yacni allah markaysaga geeridii buu u keenay markii ay baxeenba marka taana waxaa ku sugan cibr ayaa ku sugan marka haddaa beledka ku sugan tihiin cararaa geeri ka cararaysaan daraaddeed ha uga bixina walaa tulquu biaydiikum ila tahlukana wuxuu ka daliishanayaa qofkii aan beledkaa joogini inaanu beledka soo gelin beledka inaanu soo gelin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ee sabab gaara aayaddu waa ku soo degtay laakiin dee xukunkeedu waa caam alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab oo caamnimadeeda la deliishanayaa walow sababta markaa ku soo degtay khaasba ha ahaato oo dee asbaab mutacadidina culammadu sheegayna sabab waaxida ma aha waxaa lagu xambaarayaa dhammaan waa soo gudagelayaan asbaabtaas mutacadidkee kala duwan ee soo arooray iyo khayrkeedba cumuumka aayadday soo gelayaan saasaa laga deliishanaya marka waxaa laga qaadanayaa meesha waxa weeye xanuunku kas ka dilaacay ama wabaa iyo xanuun tarabtarba wax u laayaa uu ka jiro ama daacunna ay ka jiraan inaan dhulka caynkaasa la gelin haddii laga maqan yahay oo aan la joogin inaan la gelinna waa ka deliishanaya marka labada darafee mas'aladu leedahay midba aayad ayuu u deliishaday xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana cumara bna alkhaaabi radia allaahu canhu kharaja ila ashaam cabdullaahi bni cabbaas wuxuu sheegay in cumar bnu khataab radia allahu canhu markuu amiirulmu'miniinka ahaa kharaja inuu baxay ila shaami beledka shaam la yidhahdo inuu baxay xagga iyo shaam ayuu u safray shaamna waa beled ballaadhan oo hadda dowlado kala duwan ayaa marka waxa weeye markaa dee shaam markaa ay u kala qoqobanta yacni hadday urdun tahay hadday suuriya tahay hadday yacni markaa tahay yacni filistiin iyo dhulka cadowgu haysto hadday lubnaan tahay hadday siinaa tahay hadday sacuudiga xaggeeda marka lasoo galana tabuuk tahay hadday tahay marka xagga ciraaq iyo xagga marka turkiyana qadar baa iyagana halkaa ka soo gelaya dhulka intaa la eg baa waxaa la yidhahdaa shaam la yidhahdaa xataa idaa kaana bisarqa meesha sarqa la yidhaahdo markuu marayey laqiyahu umaraa'u alajnaad waxaa la kulmay umaraa'u alajnaad yacni waxa weeyaan barasaabadii beledadan markaysa markaa xukumayey ayaa loo jeedaa ee madaxda ka ahaa fa akhbaruuhu waxay uga warrameen ana alwabaa'a qad waqaca bishaam in wabaagii bimacnaa daacuunkii uu ka dhacay shaam ku dhacay oo dhulkaa shaam uu ka jiro waa daacuunkii taacuuna camwaas waa daacuun wakhtigii saxaabada dilaacay meel camwaas la yidhaahdo ayaanu marka ka bilaabmay markii dambena shaamba waa ku faafay camwaasna shaambay ka mid ahayd khalqi aad u badan baa ku dhintay waxay bacdi yidhaahdaan toddobaatan kun baa ku dhintay yacnii khalqi aad u badan ayaa ku dhintay saxaabo badanna ay ku jiraan qaala bnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi udcu liya almuhaajiriin alawwaliin cabdullahi ibnu cabbaas buu u dirayaa cumar baa wuxuu yidhi udcu lii iigu yaadh almuhaajiriina alawwaliina muhaajiriintii hore iigu yeedh muhaajiriintii hore iigu yeedh fadacawtuhum waa ugu yeedhay fastashaarahum ciidan fara badan iyo dad fara badan baa la socda cumar oo xaaladan marka waxa weeye uu doonaayo inuu shaam qabto yacnii waxa la socda afraad ma aha waxaa la socda markaysaga khalqi badan baa la socda oo saxaabo badan ay ku jiraan dabeedna wuxuu idhi muhaajiriintii hore iigu yeedh fadacawtuhum waa ugu yeedhay intii la socotay faistashaarahum waa la tashaday wa akhbarahum wuxuu uga warramay ana alwabaa'a in xanuunkii daacuunku qad waqaca bishaami shaam markaa uu ka dhacay oo shaam ku sugan yahay maxaynu yeellaa miyaynu gallaa mise waa ka joognaa fakhtalafuu way iskhilaafeen qaar waxay dhahaan aan gallo qaarna waxay dhahan may gelin fa qaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen kharajta liamrin arrin baad u soo baxday walaa naraa ma aragna bay yidhaahdeen an tarjica canhu inaad ka noqoto ma aragno ee ujeeddadii aad u soo baxday ku soco wa qaala bacduhum barkoodna waxay yidhaahdeen macaka baqiyatu nnaas waxaa la jidhkaaga ahaaday dadka hadhaagoodii baa ahaaday bimacnaa dadkii wanaagsanaa dadkii ka hadhay baa kuu heliya wa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu aleyhi wasalam iyo asxaabtii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa ku helisa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa kula socota walaa naraa ma aragna bay yidhaahdeen an tuqdimahum calaa hada alwabaa inaad u hormariso aad geliso xanuunkan daacuunka ah meeshuu ku sugan yahay inaad geliso uma aragna bay yidhahdeen fa qaala wuxuu yidhi cumar irtaficuu cannii irtaficuu cannii iga taga suma qaala dabeedna wuxuu yidhi cumar cabdullaahi bni cabbaas buu ku odhanaya udcu liya alansaar ansaarta igu yeedh fadacawtuhum waa ugu yeedhay haddaan cabdullaahi ahay fastashaarahum waa la tashaday fasalakuu waxay mareen sabiila almuhaajiriin muhaajiriinta waddadoodii bay mareen wakhtalafuu way iskhilaafeen ka ikhtilaafihim sidii muhaajiriintu isu khilaafeen baa ansaartiina isu khilaafeen fa qaala wuxuu idhi cumar irtaficuu cannii iga taga yacni iga kor noqda bimacnaa iga taga waa fasaxantihiin uma qaala dabeedna wuxuu yidhi udcu lii igu yeedh igu yeedh buu yidhi man kaana haahunaa kii halkan ku suganoo min mashiikhati qurayshin odayaashii quraysheeda ah oo min muhaajirati alfatxi yacni fatxiga muhaajiriintoodii ka mida oo wakhtigii fatxu maka ay dhici doonto yacni kuwii hijrooday kuwaa igu yeedh fa dacawtuhum waa ugu yeedhay lahu isagaan ugu yeedhay bacdu ahli ahlicilm waxay u fasireen min muhaajirati fatxi in laga tilmaamayo wakhti fatxu maka ku dhow inay hijroodeen bacdina waxay u fasireen oo waxay leeyihiin dee laa hijrata bacda alfatxi maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hijra ma jirto fadli badani fatxu maka dabadeed yacni liannaha saarat daara islaam baa macnuhu dhacay daaru islaam bay noqotay marka macno looga hijroodaa ila beledu kufri ay waagii hore ahaan jirtay macno marka looga hijrooda mar hadday daaru islaam noqotay ma taallo calaa haada culammada qaarkood waxay yidhahdeen min muhaajirati alfatxi waxaa laga tilmaamayaa waa fatxu maka markay dhici doonto yacni dadkii soo hijrooday laakiin weli fatxigu aanu dhicin marka qurbiga ama dhowaanshaha hijradoodu ay ku dhoweyd fatxu maka aawadeed baa loogu nisbeeyo loogu tiiriyey ama loogu idaafeeyey fatxiga waa qowl qowl labaad maya wuxuu leeyahay maka markii la furtay dabadeed baa cilmi kororsiya wax la mida ayay markaysaa usoo hijroodeen walow hijradii fadliga badnaayo inay ahaane markaysaa cilmi kororsiya wax la mida yacni waa u rixlaysteen waa usoo hijroodeen yacni waxaweyn majaazan baa saa looga cabiray laakiin hijradii markaysaa markaa sharcan la dalbaayey qofka markaysagaa markaa laga rabay ee beledu kufri inuu ka haajiro ahayd ma aha kaannahu ay leeyihiin majaazan baa loogu itlaaqay yacni hijra loogu itlaaqay fadacawtuhum lahu waa ugu yeedhay buuhi falam yakhtalif calayhi minhum rajulaan isma khilaafin laba nin oo ka midii isma khilaafin fa qaaluu waxay yidhaahdeen naraa an tarjica binnaas naraa waxaanu aragnaa bay yidhahdeen an tarjica binnaasi dadka inaad la noqoto walaa tuqdimahum wa naraa waxaanu aragnaa anlaa tuqdimahum inaanad ku hormarin calaa hada alwabaa saasaa macnuhu dhacaya marka tuqdima waxay ku cadfantahay tarjiican walaa tuqdimahum iyo ku hormarin ayaanu aragnaa calaa hada alwabaa'i xanuunkan daacuunka ah oo aanad marka waxa beledkaa gelin fanaadaa cumaru fi nnaas cumar baa dhawaaqay fi nnaasi dadka dhexdooda ayuu ka dhawaaqay innii musbixun calaa dahrin innii anigu musbixun waa waa bariisanaya calaa dahrin dhabar korkii baan ku waa bariisanayaa duud korkii baan ku waa bariisanayaa bimacnaa niyo safar inaan dib u noqonayno saasaan markaa kuwaa beriysanaynaa caawa marka aan ku sugnaanaynaa yacni wuxuu kula ballamayaa eh, in markaa subaxa ay tahay yacni markaa socod la noqonayo inay tahay innii musbixun anigu waa waa bariisanaya calaa dahrin duud korkii baan ku waa bariisanaya waa duudka daabadda waxaa loo jeedaa waa socod markaa berri la soconayo oo la noqonayo fa asbixuu calayh fa asbixuu waa beriista oo subaxaysta calayhi ay cala aldahri duud korkii ku waa beriista bimacnaa safar noqod yacni socod ah berri ku tala gala fa qaala abuu cubaydata marka wuxuu tilmaamayaa inuu celinaayo oo go'aankiibuu qaatay ninka madaxda ahi dadka markuu la tashado aaraa'dii buu ifsanayaa ee dabad go'aan qaadashada isaga ayaa go'aan ka qaadanaya yacni sharcan waa saas yadaa weeye waxay isweydiiyaan culammadu ee shuuradu ama tashigu ma muclima mise waa mulsima hadduu ninkii madaxdaa cid la tashado waxay kula taliyeen inuu qaato ama siday u bateen ma laazim bay ku tahay waa mulsima mise waa muclimoo ra'yigu ku ifsanayaa oo go'aanka markaa ku doonu hadhow qaadan karaa ee isaga aslax ula muuqata ila waxaa dhici karta siday xatay u bateen si ka duwan inay isaga aslax ula muuqato aynu ku qanacsanayn sida markaa saxiixa ah ee ahlucilmigu marka ay sheegaan culammadii horena ay tilmaameen waa inay shuuradu tahay muclima oo mulsime aynay ahayn marka talada iyo go'aanka cumar ayaa qaatay maaha way wada qaateen markaysaga lama odhan isagu waa dhegaystay qolo walba markuu dhegaystay go'aankii markaa isaga ayaa qaatay fanaadaa cumaru fi nnaas inii musbixun calaa dahrin fa asbixu calayh fa qaala abuu cubaydata abu cubayda wuxuu yidhi abuu cubaydahaasoo ibnuljaraax ina jaraax ah waa axadu alcasharati almubashariina biljanna wa amiinu hadihi alumma tobankii jannada loogu bushaareeyuu ka mid ahaa magiciisa caamir baa la odhan jiray waa caamir ibnu jaraax kunyadiisana aad bay caan u ahayd oo abuu cubaydah ayaa la jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi likulli ummatin amiin ummad kasta amiin bay leedahay wa amiinu hadihi alummah abuu cubayda ummaddan amiinkeedu keedii ammaanada badnaa abu cubayda weeye waa saxaabigu cumar ka yidhi markii sakaraadku hayey ninkii gaalka ahaa uu ku dhuftay yacni markaa wuxuu ku wareemayey markaa uu arkay markaa inuu inuu nafbaxayo xaqiiqsaday cumar ayaa wuxuu yidhi hadduu abuu cubayda noolaan lahaa talada isagaan ku wareejin lahaa ee u dardaarmi lahaa cumar baa odhanaya yacni xilligan muu noolayn abuu cubayda si haddii ilaahay weydiiyo oo yidhaha ummaddiiyaad kaga timi waxaan odhan lahaa amiinu haadihi alumma ummaddan amiinkeedii ayaa kaga imi laakiin maadaama marka aanu abu cubayda noolayn wuxuu yidhi cidaan ku wareejinayo oo shakhsiga oo gaali ma jiro laakiin taladii shuura u ka dhigay lix dhex taalla fa qaala abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu yidhi ibnuljaraaxi ina jaraax ahaaday a min qadar illaah ma waxaad u noqonaysaa carara qadarka ilaahay ka cararaysa daraaddeed abuu cubayda waxay la muuqatay in lagu socdo taladii markii hore uu ku socday maan laga walaacin allahna la tala saarto fa qaala cumaru cumar wuxuu ihi low hayruka qaalaha ya abaa cubaydah low khayruka qaalaha adiga cidaan ahayn hadday odhan lahayd yaa abaa cubayda abaa cubaydow yacni lama yaabeen lam atacajab laakiin adiga waan kula yaabana inaad halkaa tidhaahdo fadligaaga iyo cilmigaaga daraaddeed sidaa culamada qaar u fasireen ama cidaan adiga ahayn hadday odhan lahayd la aadaytuhu waan dhibi lahaa yani waxbaa iga gaadi lahaa tamani qudheeda waa ku bannaan tahay alla cidaan adiga ahayn ma tidhaahdo calaa haada marka lagu socdo waxay noqonaysaa inay jawaab u baahnayn low hayruka qaalaha alla cidaan adiga ahayn may tidhaahdo yaa abaa cubayda abaa cubaydow daliilfaalixiinku wuxuu sheegayaa wejiga uun shardiga ah buu sheegayaa laakiin wejiga kalena insha allah waa bannaan yahay wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaan jiray yakrahu mid karahiyaysta khilaafahu abu cubayde inuu khilaafo waa karaahiyeysan jiray nacam nafiru min qadari illahi ilaa qadar illah wuxuu yidhi haa waa ka cararaynaa buuhi nafiru min qadar illaahi waxaannu ka cararaynaa qadarka ilaahay yacni waxa allah qadaraa loo jeedaa i min maqduurihi ilaa qadar illaahi waxaanu cararaynaana ilaa qadar illaahi qadarka ilaahay intii ka ahaatay ay ilaa maqduurihi meel kale u carari mayno sidaannu ka cararaynaa waa qadar ilaahay si ilaahay qadaray si ilaahay qadarayna waa u cararayna qadarkana waxaa loo jeedaa bimacna almaqduur ara'ayta low kaanat laka ibilun waxaad ka warrantaa low kaana laka hadday kuu sugnaan lahayd ibilun geel kuu sugnaan lahaa fa habadat geelu uu degi lahaa waadiyan tog toggaasoo lahu cudwataan laba dhinac leh yacnii laba dacal ama laba dhinac oo hareeraha ka xiga ayuu markaa toggu leeyahay ixdaahumaa labada dhinac midkood khasbatun ay daatu khasbin waa mid barwaaqo ah deegaan fiican buu leeyahay yacni marka waxa weeye naq fiican baa ka jira walukhraa dhinaca kalena walukhraa dhinaca kalena jadbatun abaar wey alaysa in racat alkhasbata hadday daaqdo miyaynay ahayn miyaynay ahayn in racat alkhasbata meesha barwaaqadaa hadday daaqdo racathaa biqadari illaah qadarka ilaahay inay ku daaqayso in racayta iyo racaytahana waxay noqonaysaa in racayta alkhasbata haddaad daajiso yacni waxa weeyaan meesha barwaaqada racaytaha biqadar illah yacni haddii aad daajiso meesha barwaaqada aanan qadarka ilaahay miyaad ku daajinayn wa in racayta aljadbata racaytaha biqadar illaah haddaad meesha abaartaad daajisana qadarka ilahay miyaad ku daajinayn wa in racat aljadbata racatha biqadar illaah iyaduna waa la mido waxay noqonaysaa hadday meesha abaarta daaqdo geelu daaqaan geelu ay daaqdo miyaynay ahayn racatha biqadari illaahi qadarka ilahay mid ku daaqday marka marna racayta marna racat ah, nusakha qaarba mid bay qorayeen qaala wuxuu yidhi fa jaa'a cabduraxmaan ibnu cawfin waxaa yimi cabdiraxmaan ibnu cawf baa yimi wa kaana mutaghayiban wuxuu ahaa mid markii hore maqan fii bacdi xaajatihi dantiisa wax ka mida ayuu u maqnaa dantiisa daraaddeed wax ka mida ayuu u maqnaa oo markan cumar la tashanaayo ee saxaabadan kala duwan la tashanayo xaaladda caynkaasa cabdiraxmaan ma joogin iyo marka abuu cubayde iyo cumar wada hadlayaan ma joogin arrinkii ogaa fa qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf ina cindii min haada cilman inna cindii aniga agtayda waxa ku sugan min haada kaa xaggiisa waxaa kaga sugan cilman cilmi baa ku sugan yacni cilmi baan masaladan ka hayaa samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay buu yidhi haddaan cabdiraxmaan ahay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay idaa samictum bihi biardin falaa taqdamuu calayh idaa samictum haddaad maqashaan bihi taacuunka ad maqashaan biardin dhul aa ku maqashaan falaa taqdamuu calayhi dhulkaa ha gelina wa waqaca biardin hadduu dhul ku dhaco wa antum bihaa walxaal antum idinku bihaa dhulka aa ku sugantihiin fala falaa takhrujuuha ka bixina firaaran minhu carara ka cararaysan daraaddeed ha uga bixina faxamid allaha allah buu mahadiyey cumar bnualkhataabi cumaro ina khataabi wansarafa waana laabma waa geddoomay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waalcudwatu jaanibu alwaadiy cudwaduna waa togga dhinaciisa weeye qisadan waxaa ku sugan cibar waxaa ku sugan cumar iyo dadaalkiisa siduu la dadaalayey oo u ilaalinayey ummadda oo u tala badsanayey oo dad badanoo kala duwan uu ra'yi weydiinaayey ta'anni uu la imanayey arrinkii aanu ku degdeginoo markiiba aanu iska samayn ta'anniguna waa fiican yah ya go'aanka degdegee la qaataa wakhtiyada qaarkood wuxuu yeeshaa yacni markaa dhib buu yeeshaa ama waxyaalaha aan laga fiirsan baa laga yaabaa in lagu dhaco ta'anni buu sameeyey deganaanshuu sameeyey tala ayuu sameeyey waa tala badsaday dad kala duwan buu la tashaday dadku la tashanayana isku mar uma yeedhine waa kala horhorraysiiye waa kala horhorraysiiye wuxuuna u kala hormariyey siday u kala fadli badnaayeen saasuu u kala hormariyey oo muhaajiriintii saabiqiinta ahaa buu soo hormariyey ansaartiibuu ku xujiyey qolyihii dambe waagii dambe islaamay ayuu iyagana markii dambe la tashaday ra'yigiisu wuxuu ahaay uu u muuqday marka horeba inuu doonaayey mar haddii meeshii shiddo iyo dhibaato laga sheegay oo daacun inuu ka dilaacay laga sheegay inaanu gelin dadkanna aanu geyn saxaabo badan oo fudala'a baa la socota waa min fudalaa'i saxaaba ka mid jamacu waa fara farabadanyiin abuu cubayda markuu ku yidhi hadalkan afiraaran min qadar illaah cumar waa qariibsaday hadalkaas inuu yidhahdo abuu cubayda low khayruka qaalaha yaa abaa cubayda waxay ku tusinaysaa cid la qadarinaayo inay dhici karto haddana ra'yi uu yidhi markiisa markaa in la diidi karo hadday ra'yi masaladu tahay ya waayo ra'yiga uu soo jeediyey uu yidhi yacni waa istinkaaray mu istinkaarin qaarkood inay yidhaahdeen aan gallo oo waxay ka muuqataa iyagii ma radin laakiin cibaarada noocan inay khalad tahay bay ula muuqatay markiisa cumar waayo dee haddii meel shiddo ka jirta iyo dhibaata ka jirto ama daacuun ka dilaacay laga joogo la yidhaahdo dhib baa ka jirta meesha iyoynaan gelin maaha qadarka ilahay in laga cararaayo qadarka ilahayna lagama bixi karaba marka waxa weeye suu arrinkii u fahansiiyo in carar qadarka ilaahay laga cararayo aynay ahayn ayuu deedna markaa misaal soo qaatay yacni cumarna waana ka fadli badnaa abuu cubayda waana ka cilmi badnaa oo dee waxaweye min aclami saxaaba ayuu ka mid ahaa saas aawadeed wuxuu yidhi haa qadarka ilaahay waa ka cararaynaa laakiin qadarka ilaahay unbaanu cararaynaa marka masale muhima ayuu tilmaamaya nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaah ya waa cibaara cajiiba cibaara cajiib wey yacni waxaa jirta qadarka ilaahay in laysku daafaco yani yudfacu bacduhu bibacdin qadarka ilaahay baa laysku riixayaa laysku daafacaya qofku hadduu gaajoodo soo qadar ilahay gaajadu maa hadduu wax cunana inuu wax cunaa soo qadar ilaahay maa qadar ilaahi baa qadar ilaahi lagu daafacaya hadduu bukoodo sow biqadar illah kuma bukoon hadduu isdaweeyo sow qadar ilaahi isku dawayn maayo qadarka ilaah yudfacu bacduhu bibacdin qaarba qaar waa lagu daafacaa gaal hadday ku gumaysato laguu sallido waa qadar ilaahay inaad iska daafacdaana waa qadar ilaahay ya marka qadarkii waa la isku daafaca yudfacu bacduhu bibacdin qadarka ilaahay maqduurka ilaahay allah qadaray ee la karaahiyeysanaya laga cararayaa maqduurka ilaahay ee la jecel yahay ayaa loo cararaya nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illah cibaara cajiiba xakiima wuxuu haddaba sheegay misaal ay markaa dadka ugu soo dhowaynaayo si ay u fahmaan wuxuu yidhi haddaad geel wadato oo meel aad timaaddo tog ah oo toggaasi laba dhinac leeyahay geesna ay tahay gees barwaaqo ah oo naq fiicani ku yaallo geesna ay tahay abaar eber ah ya haddaad markaa meesha abaartaa daajiso ya soo qadar ilahay kumaa daajin meesha barwaaqadee naqa ah haddaad daajisana soo qadar ilaahay kumaa daajin marka waa saasoo kale buuli misaalka uu soo qaatay culammadu waxay yidhaahdeen ninka madaxdii wuxuu shabbahaa raaci buu shabbahaa xoolahan la raacayo ee la ilaalinayo ee lala joogana yacni raciyadiisu saasoo kale ka dhigantay raciya layahay alraaci waalraciya alraaci waa ninka mas-uulka ee madaxda dadkuna waxay ka dhigan yihiin raciya marka waxa weeye sida markaa raciyadda bimacnaa sida xoolaha in wanaaggooda laga shaqeeyo sida wanaagsan loo jiido oo laga ilaaliyo wixii dhib ku ah wanaaggooda lagula dadaalo ay laasim ku tahay qofka raaciga ee xoolaha markaa ilaalinaya saasoo kale ninka madaxdaana taasoo kale ku laazima inuu dadkii u dadaalo wanaagga kula dadaalo dhibaatada ka ilaaliyo yacni markaa saas nusuusta waatay ku soo axaadiista raaci iyo raciye in laga tilmaamayo ya yacni macnahaas in laga tilmaamayo kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati haakada marka misaalkana waa kusii sii caddeeyey wuxuu kaloo tilmaamaya qiyaaska saxiixana waa tilmaamaya waayo dee shareecadu lama mutamaasileyn oo isshabbaho isku mid ah ma kala farqiso marka hadday tani waxaway saa'iq tahay tanna waa saa'iq laa farqa kadib cabdiraxmaan ibnu cawf oo markii maqnaa ayaa yimi dabeedna wuxuu yihi cilmiba waan ka hayaa idinku ra'yi baa sheegayseen iyo ijtihaad laakiin cilmi nas a ah baan hayaa nas cilmi uu nebiga ka haya calayhi salaatu wasalaam oo nebiga wuxuu yidhi buu yidhi idaa samictum bihi biardin fala taqdamuu calayh ama fala taqdumuu calayh waidaa waqaca biardin wa antum biha fala takhrujuu firaaran minh cumar sidii ay ula muuqatay baa nasku waafaqay ya marka waa min muwaafaqaati cumar baa iyadana lagu tirinaya mate xadiis ay ku soo aroortay saxiixa ku sugan cumar weligii ma odhan markaysaa markaa arrin saasaan u malaynayaa inuu siduu u malaynaya ay u dhacdo mooyaane waayo wuxuu ahaa muxaddathu haadihi alumma ummaddankii la ilhaamin jiru ahaa xadiiska kale waa ka sheegaya saxiixaynka qad kana fii man kana qablakum min alumami muxadasuun fain yakun fi ummatii axadun fahuwa cumar ummadihii idinka horreeyey waxaa ku jiri jiray qaar la ilhaamiyo haddii ummaddayda cidi kaga jirto kaasi waa cumar muwaafaqaad badan buu marka hadduu dhul ka dhaco daacuunku habagelina fala taqdamu calayhi waa itlaaqan waxaa la doonayaa in markaa meesha mushkilada ah ee dhibaatadu ka jirto qofku markaysaga naftiisii aanu gelin marka horeba mar hadduu caafiye kaga sugan yahay oo ka baxsan yahay hadduu dhul dhacana cararaa ka cararaysana uga bixina daahirka riwaayada culamada qaar waxay yidhaahdeen falaa takhrujuu firaaran minhu waxa laga qaadanayaa hadduu qofku marka horeba go'aankiisu ahaa inuu ka baxo oo carar aanu uga baxaynin ee taladiisu marka horeba ay ahayd ujeeddo uu leeyahay inuu u baxayo xaaladda caynkaasa waa bixi karaa waayo firaaran minhu ugama bixin waxaana lagu qayday ha uga bixina firaaran minhu carara ka cararaysana uga bixina dee haddii ujeeddo kale looga baxayo carar laga cararaayo aan looga bixin waa ka duwantay yidhahdeen bacdu ahlicilmi taasna waxay noqonaysaa mafhuumu yacni cilah in la qaadanayo noqonaysa mafhuum mukhaalafa wax la yidhahdaa jira marka waxa weeye cillada la sheegay mafhuumkeeda waxaa laga fahmayaa haddii ujeeddada looga baxayaa inay ahayn firaaran minhu inaan bixitaanka la diidaynin ee marka qasadkaa looga baxayo keliya in la diidaayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can usaamata radia allaahu canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen usaama can inabiyi sala allahu aleyh wasalam usaamana nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinaayo qaala inuu yidhi idaa samictum ataacuuna biardin idaa samictum haddaad maqashaan ataacuuna taacuunka haddaad maqashaan biardin dhul aa ku maqashaan falaa tadkhuluuha ha gelina wa idaa waqaca biardin hadduu dhul markaysaga ku dhaco taacuunku wa antum fiiha walxaal uu ku dhaco antum idinku fiiha dhulka aa ku sugan tihiin gudaheeda fala takhrujuu minha ha ka bixina markaa dhulkaas ha ka bixina xadiiskani wuxuu noqonayaa mutlaq falaa takhrujuu minha oo lama kala farqin ujeeddada looga baxaayo xadiiskii horena wuxu aha muqayad waxaa lagu qayday firaaran minhu qaacidaduna waxay tahay yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqaa lagu xambaaraya muqayadka ayaa lagu xambaaraya oo taqyiidka firaaran lagu qayiday ee xadiiskaa ku sugan baa kanna lagu qayidayaa mutlaqii baa muqayadka lagu xambaaraya saas aawadeed yacnii haddii ujeeddo kale looga baxayo oo waxa looga baxayaa aynay ahayn carar laga cararaayo dhibi kuma sugnaa muttafaqun calayhi marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal wax walba sida ugu wanaagsan in laynoogu sharciyey ayaa laga qaadanaya mid la odhanayo allah layska tala saarto oo asbaabtii ha laga tago dee sax ma maaha asbaabta salaamada iyo nabadgelyada iyo ixtiyaadka waa in lala yimaada asbaabulhalaak laga fogaadaa allahna la tala saarto sida cadowgaba hubka loogu diyaargaroobaayo diricyada dagaalka loo xidhanayo oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu waa xidhan jireen dirca dagaalka haddana allah waa tala saaranayeen ya lama odhanayo maxaad diricyada dagaalka u xidhanaysaan ee muqadarka ilahay baa ka cararaysaan la odhan lama odhanaayo maxaa hubka u qaadanaysaan ee u urursanaysaan ee u taxadiraysaan muqadarka ilahay baa ka cararaysaan la odhan maayo marka calaa kulli xaal sida cumar uu sheegayay waxay ahayd sida saxiixa markaysaa ayay ahayd halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk